isiya sharafcii heeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti wanagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna kulanka keena wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale saaxiibayaal kulanti wanaagsan waxaan ku soo dhowaataan barnaamijka kulanka keenan barnaamijkana waxaa si gaara ah idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan ee maalintaas sida weyn loo hadalhayo qodobo dhowr eed ah maantana ku maqli doontaan waxaa u badnaan doona wararka ugu dambeeya ee dagaalka khaza ka socda ciidamada xamaas oo sheeganaya inay taangiyo gubeen waxaan sidoo kale dahaynaa xuutiyiinta yeman oo diyaarada duuliyo la-aana ku weeraray dhulka yuhuudda xoog ay ku haysato qaramadii midoobay tirokoob ay soo saartay tirada caruurta maalin walba yuhuuddu ay ku disho ama ku dhaawacdo marinka khaza xildhibaan ingiriisa xilkiisa ayuu ku waayay markii uu soo jeediyey in xaboojoojin qase laga dhaqangeliyo qasese maxaan ka naqaanaa waa xubinteena wax ka bara wadamada caalamka ee toddobaadkan waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira weerar ka dhacay caasimada faransiiska haweeney ayaa geeriysatay baa leeyahay allahu akbar ku dhawaaqaysay nin goobjoog ka ahaa qarax hindiya waa hore ka dhacayna hadda ayaa la xiray haweeney xaamila oo dhaawac culus oo ka soo gaaray ey ka soo dhacay dhismaay hoos maraysay sida warbaahintu u adlayso dhacdadan oo talyaaniga ka dhacday booliska talyaaniguna waxay raadinayaan ninkii eegaas iska lahaa xubnihii joogtada inoo ahaa iyo kaalinta suugaanta warar gudaha ku saabsan sidoo kale barnaamijkeena ku jira kusoo dhawaada mar kale kulanka keene sida geed caleeniyo ubax guud ka

caymidiiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaa leeday oo soo gando habayniyo gacan webi ku yaala oo godan barwaaqa ah durdur'aan gudhayniyo gacan webi ku yaala ongu iyo jiila midab guurin baato albaan goortaan ku eegaba gabadhii hikalka calbaan goortaan ku eegaba qalbiga higa gelisa gabadhyahay

caashaqee halka aad i gaadhsii

galabba loo raro sida ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale ungulf colaadiyo weli socoto dheergeli

gabadhyahay kalgacalbaan boortaan ku eegaba gabadhyay kalgacalbaan boortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa si aanan garanay cashaqee halka aad gaadhsiin

carfanayso oo shimbiro ka giigeen ama harangingimaano guud ka xarfanayso oo shimbiro ka giigeen ongu iyo jiila midab guurin baato fadhiyay kalgacalbaa goortaan ku eegaba gabadhyahay kalgacalbaa goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhyahay kalgacalbaa goortaan ku eegaba gabadhya hekalgacalgoortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa salaam gabaryaha kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbigayga gelisaa waxse garanayn iyo gunadda caashaqee halkaad gaarsiiyin codka macaan fanaanka ilaahi u naxariistay maxamed axmed kuluc ayaa ku luuqeynaya heystaa axmed salabaan bidda ayaa arida laga hayaa cabdalla maxamed sagsaag ayaase dhaxanka saaray kii soo baxay qayb ka tahay daafurban noogu tahay barnaamijkana kulanka kenya maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hesano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega war nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xog kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya sharafci heeda hohoyaday hadabikahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijkana kulanka keenan saaxiibayaal radio kulmiya magaalada muqdishona waa nagala socotaan wararka ugu dambeeyay khaza iyo dagaalka socda ayaan eegi doonaa laakiin aan ka hormarino magaalada muqdisho maanta ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu ka furay shir uu la qaadanayay culimada soomaaliyeed oo ku saabsan doorka culimada ay ku leeyihiin taabagelinta nabadda iyo dibaheshiisiinta ayaa ciwaan looga dhigay shirkan culimada soomaliyeed ka qeybgalayeen ra-isul wasaaruhu khudbada ayuu ka jeediyey waxyaaba badan aynu kaga hadlay oo ay ka mid yihiin arrimaha dastuurka nidaamka dowladdu hadda ay doonayso doorashada wadanka ee soo socota in lagu qabto ee labada xisbi iyo habka madaxweynaha ama doorashada madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ah iyo sidoo kale doorka culimada ay ku leeyihiin la dagaalanka al-shabaab iyo heshiisinta beelaha soomaaliya ku dagaalamaya anagu waxaan isniray waxaa weye mararka qaarkood waxaa loo baahan yahay in geesinimo la qaato haddii aan si geesinimada aan mararka qaarkood go-aanada loo gaarin oon la isu tanaasulin oo aan la dhaqaaqinna meeshaan baa la taagnaanaya marka waqti ma jire waxaan dhahnay aan inagu bilowno waa bilownay runtii waa waa soo hadalnay amniga seebuu noqonayaa seebuu federaaluu noqonaya nooceebu noqonayaa ayaan ka hadalnay waa ku wada heshiinay dhammaantayo iyadoon waxba naga maqnay dadkii loogu talagalay inay arintaas siyaasaddeeda ka hadlaan waxaan runtii ka wada hadalnay awoodaha power allocationska waxa la yidhahdo seebay noqonayaan waxaan ka hadalnay dhaqaalaha seebuu noqonayaa waxaan ka hadalnay sidee buu noqonayaa nidaamka xukunka see buu noqonayaa doorashooyinku seebay noqonayaan waxyaabihii noocaas hawe marka markii ugu dambaysay eenu ka hadalnay nidaamka xukunka waxoogaa yar buuq baa bilowday eh, waxayna kutusinaysaa in la dhaqaaqo oo la dhaafo meesha laga gudbaayay waxaa waaye waa arrin aada muhiim u ah maadaama ay muhiim tahay marka waa fool marka marka ugu dambeysa way xanuun badan tahay marka waa laisku hahayn dabcan mar kasta waa laisku hahaynayaa laakiin anaa aragtideedu aan qaadanay waxaa weeye waan ka fiirinay maxaa dadka isku soo dhaweyn karaa maxaana khilaafka madaxda sare yarayn kara intaas labadaas qodob khilaafka madaxda sare maxaa yarayn kara weligeed soomaaliya waxay soo ahayd laga soo bilaabay lixdankii muddadii ay civilianku xukumayeen waxay ahayd nidaamkan baarlament yani isku isku dhaf barlamentarian saxna ma aha presidential waxa la yidhahdo saxna ma aha nidaamka talyaaniga u eg oo hybrid la yidhahdo isku jira ayuu ahaa kaas oo keenaya marka mar walba in laysku dheganaado oo khilaaf jiro oon dhinacan loo kala dhicin layska lusho marka waxaan dhahnay warkan sidan inaguma anfacayo barlamentarian purena ma aha presidential marka anagu presidentialkaan nidhi president canaro aanu kan aadno madaxweyne la doorto iyo madaxweyne ku-xigeen aan halkaa aadno si waddanka uu u yaraado suldadiisa tanfiidku aysan u noqonin suldo is hayshaysata oo maarata annagu shaatigaas maanaan tolani iskuma qiyaasin go annagaba mabahaba dadadka naga dambeeya iyo meelaas xaggaas ha laakiin inay sidaas noqoto ayaan anagu aragnay waxaanu aragnay inuu khilaafku yaraanay midda labaadna waa midka ah in xisbiyada la yareeyo oo laba xisbi marka hore cid waliba xisbiga rabto ha samaysato laakiin marka ugu dambeysa in criteria la dejiyo ay qasab noqonaysa inay laba xisb isugu imaadaan si dadka wax la isugu daro soomaalida haddii kale mid waliba lax orgi ri geel reerkooda maga sumadii reerkooda samaysanaya dabeedna wax dadkani ay isu yihiinba ma dhacayso federaalku weyna sii kala fogeeye haddii aan haddana dhahno siyaasadda kalena aan noocaa samayno way sii kala fogaanaysaa jilib waliba xisbigu isugu tegayaa marka dadkuba nin qof walba qof waxu ah ama qof wax isugu darsan maba jiraba marka waxaan dadka soomaaliyeed ah wax isugu darno siyaasadda isugu darno wax isla yeeshaan qofba qof dependent ha ku noqdo oo ha u baahnaado si ay u noqoto in qofku ka kismaayo joogaaye uu ka boosaaso jooga ka kambayn gareeyo ka eh, hargeyso joogaayo uu ka kambayn gareeyo midka eh, baydhabo jooga dadkayaan wax la isugu qoosho oo wax laysugu daro waxay keenaysaa inay wax wada yeeshaan inay walaalo noqdaan midnimo marka waxaan anagu axsaabtii iska anagoo tajribo horena ka faa'iidaysanayna inaan axsaabta farax laga qaadin oo ay ay noqoto axsaab kooban oo oo maxaan ku dhahaa adduunyadana waan fiirinaynay oo dhinac badan baan ayaan ka eegaynay intaas oy tahay haddana baarlamaanka ayaan u gudbinay oo iskale doodeeda iyo final wordka ama hadalka ugu dambeeya ayakaa ayaale waxaana rajaynayaa in ay nala qaataan codkaasna waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare waxa uu ka hadlayay markaan arinta ku saabsan nidaamka siyaasiga ah ee doorashada dalka uu aadayo haddii xildhibaanada baarlamaanku ay ansixiyaan ee habka broseshialka loo yaqaano ama madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo meesha uu ka baxayo ra-iisul wasaaraha barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal waa kulanka keenin isiya sharafci heeda hooyaday hadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho hagaag weli kulanka keenina la socotaan markaan waxaan eegaynaa falastiin yuhuudda waxa ay sheeganayaan in rasaas iyo dagaal xoog leh uu xamaas kala dhexeeyo islamarkaana ciidamo badan ay u direen marinka khaza xilli habeennimo ah ayay weerareen weerar xagga dhulka ah ayay ku qaadeen laakiin ciidamada yuhuudda waxay sheeganeen in ciidamadoodu ay ku wareegsan yihiin dhismooyin gantaalaha laga soo rido waxaana sidoo kale jiraba la leeyahay gantaalaha garbaha laga rido ee taangiyada laga bartilmaameysada ayaa iyaguna ku dhacaya si daran dooran ugu socda duqeymaha xagga cirka ee marinka khaza ayaa sidoo kale sii socday waxaana horey israel u sheegtay in in ka badan saddex boqol oo xarumood ay bartilmaamaysteen yuhuuddu waxay sheeganayaan inay diirada saarayaan waqooyiga khaza hase ahaatee waxaa sii socda duqeyn xoog leh oo lagu qaadayo goobaha rayidka ay degan yihiin ururka xamaas waxay sheegeen in saddex taangiyo oo yuhuuddu leeyihiin ay weerareen kuna weerareen gantaalaha lidka taangiyada islamarkaana ay madaafiic ku weerareen ciidamada dhulka ee koonfurta qasab weeraraya xalay waxaa la sheegay ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu inuu diiday baaqyada xabajoojinta ah ee qaza isagoo yidhi wakhtigaan waa xilli dagaal israa'iil ayaa sidoo kale duqeymo ka wada qaza tan iyo bishan weeraradaas waxaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa sideed kun oo qof boqolaal kaloona waa dhaawacyaa kasoo gaaray wasaaradda caafimaadka ee xamaas ee khazama maamusha waxay sheegayaan in ka badan sideed kun iyo qof lagu dilay tanii markii yuhuuddu ay bilaabeen duqeymaha xagga cirka ah ee khaza ay ka wadeen xuutiyiinta yeman ayaa sheeganaya iyaguna inay weerareen oo ay ku qaadeen israel weerar diyaaradeed magaalada layirahda iilaad oo koonfurta israel ku taalla halkaas ooy sheegayaan in ujeedku ahaa inay kaga argoosanayaan ama ay kaga argudayaan yuhuudda duulaanka ee qasa ku qaaday israa ayaa sheegtay inay burburisay bartilmaameedka ciidamada irkay burburiyeen diyaaradaasi oo ahayd kuwa meelaha fogfog laga soo xago ama laga kaxeeyo saacad kadib sargaal sare oo ka tirsan xoutiyiinta ayaa wakaalada wararka ee h u sheegay in kooxdoodu oo taageero ka helaya iiraan islamarkaana iyagu ay weerareen koonfurta israel diyaaradahan aan duuliyaha lahayn waxaa iska leh dowladda yemen ayuu yidhi cabdilcasiis bin xabtuur oo ah ra wasaaraha xukuumadda xuutiyiinta militariga yuhuuddu waxa ay sheegeen inay soo rideen diyaaradaasi oo ku socotay magaalada iilaad yidhaahdo dhacdadan ayaa kacisay baa leeyahay ama kor ayaa loo kiciyey seeriga digniinta ah ee caanka ah iyadoona markaasna dadka loo sheegay inay ka fogaadaan goobta loo dalxiis ee badda cas ku taalla ee iilaad yidhaahdo halkaasoo dadkii deganaa ay guryaha ku carareen digniintaas oo bilow ahayd kadib waxaa hawada soo gashay leeyahay diyaaraddan ma jirin wax khatar ah ama khasaare ah oo soo gaaray ama ka dhashay diyaarad inkastoo yuhuuddu ay leeyihiin inay soo rideen tani waxay walaac ku haysaa israel sababtoo ah waxay horeba ugu hawlanayd colaadaha ay iiraan iyo xisbullah iyo khaza ay ku haysay ama ay kaga dhantaa ama kaga soo horjeedo ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xootiyiinta hadda aada ayaa warbaahintu u hadlaysaa dhacdadan dhinaca kalena yuhuuddu waxay leeyihiin waa inaan aada uga taxadarnaa dhibaatooyinka ka imaan karaya xaalada taagan dhinaca kale waxaa qaramada midoobey ay soo jeedinaysaa in lagu dhawaaqo xabajoojin deg deg ah sababtoo ah nolosha ka taagan qaza ayay leedahay waa mid u dhexeysa nolol iyo geeri sargaal ayaa ka dhigaya in si degdeg deg ah loo jooy ay usii socdaan ama inay sii socdaan dagaalkan wuxuuna yiri golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa looga baahan yahay inay kordhiyaan baaqa deg in xabadda loo joojiya falastiiniinta ku nool khaza ayaa wajahaya dhibaato nololeed ama dhimasho ah waxaa uga sii daraya baa laleeyahay waxaa adkaanaysa meelaha qaar gargaarka in la gaarsiiyo sidaas waxaa yidhi filip lazarani madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta oo warbaahinta la hadlay heerka burburka waa midaan hore loo arag masiibo bini-aadanimo ee ka dhacdayna waxay muujinaysaa buu yidhi inaan waxa taagan aan loo dulqaadan karaynin in ka badan ismilyan qof oo falastiiniin ah ayaa laga soo saaray guryahooda oo duqeynta xooga leh ay aada u saameysay muddo saddex toddobaad gudahooda waxaana hadda hooy u ah iskuullo iyo dhismooyin gaar ah waxaana ciriiri ku ah cuntada biyaha iyo weliba sidoo kale meelaha ay seexdaan gaajo iyo rajo la-aantu waxay isu bedelaan markasta oo arrintan ay taagan tahay caro loo qaado beesha caalamka ayuu yidhi yuhuuddu waxay bilowday inay ogolaato gargaarka xadidan ee qasab kow iyo labaatankii bishan laakiin baaritaan qoto dheer oo lagu sameynayo kolonyadooda iyo qaramada midoobey ayaa mararka qaar saamaxaysa in ciriri uu dhaco waxaa sidoo kale filbalasaraan uu leeyahay si buuxda ayaan u aqoonsanahay ama u ogahay in nolosha ka dambeysa xaaladan ama xaaladan ay noqon doonto mid adag shaqaale ka tirsan qaramada midoobey ayaa tagay goobaha qaar ee falastiiniintu ay tageen waxaana ay ku arkeen ama ay sheegeen in ay tahay waxaa socda xaalad lagu tilmaami karayo masiibo bini aadamnimo in ka badan afar boqol iyo labaatan caruur ah ayaa lagu dilaa ama lagu dhaawacaa marinka kaza maalin kasta tiro ka mid ah waxaa kamid ah waana noocyada duqeymaha xoogga leh ee yuhuuddu ay geysanaysa ay ku waxyeeloobaan waxaa sidaas yiri agaasimaha fulinta hay-adda unisef ee qaramada midoobe arrimaha daryeelka caruurta u qaabilsan catherine rasel lazarani oo arrintan sii raacinayay hadalkii wuxuu yidhi tani waxa ka badan tahay buu yidhi tirada caruurta lagu dilo sanad kasta dhammaan meelaha dunida oo dhan ama sanadkii labada kun buu yidhi ee dunida marka loo fiiriyo waxaana carabka ku adkeeyey intan ay noqon karto buu yidhi waxyeelo dhamaad ah oo si weyn u saameysa dadka rayidka ah hay-adda jeldren waxay leedahay caruur badan ayaa lagu dilay khaza caruurta lagu dilay bay leedahay khaza ayaa ka badan dhammaan caruurta lagu dilay dunida oo dhan marka loo fiiriyo labada kun israa'iil ayaa ka digaysa xitaa in khatar weyn ay soo food saarayso isbitaalada ay ku jiraan caruurta waxaana aada looga digayaa oo haddaba madaafiici ku dhiceen baa laleeyahay iskuul iyo goob kale oo isbitaal oo alqudus layihahdo oo qase ku yaala halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay aada warbaahintu ay u hadlaysay in dad badan oo malayin gaaraya ay qaxooti ahaan u tageen yuhuudduna waxa ay burburisay dhinaca kale daanta galbeed guri ku yaala oo uu lahaa sargaal ka tirsan ururka xamaas sida ay ku andacoonayso waxaana la sheegay inay bartilmaameysadeen hoygaas oo hogaanka falastiin arrintan aada uga hadleen muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa waxaa ka muuqanaya baa laleeyahay guriga saalax al caruuri oo gebi ahaanba la dumiyey oo ku yaala magaalada caruura layihaahdo oo u dhow ramalah al caruuri ninkan layihaahdo waxaa la rumaysan yahay inuu yahay ama inuu musaafiris uga maqan yahay ama ugu nool yahay lubnaan waa gudoomiye ku-xigeenka xafiiska siyaasadda ee xamaas isaga iyo qoyskiisaba ma joogin guriga markii la duqeynayay ama la burburinayay ciidamada israel ayaa la wareegay gurigan toba maalmood ka hor waxaana ay sheegeen inay bilaabeen inay u adeegsadaan xarun sirdoon waxaad ahayd tallaabad calaamad u ah in gurigan la qarxiyo ayuu yidhi wariye jooga magaaladaas dabcan runtii wuxuu yidhi waxaay doonayeen aluuri lafsadaantiisa inay arkaan waxaa loo arkaa buu inuu yahay mid kamida ah maskaxda dhabta ah ee ka dambeysa weerarkii toddobadii oktoobar ama bishan lagu qaaday dhulka yuhuudda xooga falastiin ay kaga haysato ciidamada israa'iil ayaa miinooyin ku xiray guriga hogaamiyahan sare ee xamaas ee daanta galbeed la haysta ku yaalo israa'iil waxay sidoo kale ku dhawaaqday inay dishay xubin kale oo ka tirsan ururka xamaas oo ku lahaa abaabulka weerarkii toddobadii bishan warbixin ay soo saareen ciidamada yuhuudda ayaa waxaa lagu baahiyay baraha bulshada waxaana lagu sheegay in weerarada cirka ee lagu dilay naasim abu ajina oo ahaa dalyihii gootada bin beyt al laaxiya ee qeybta waqooyi xamaas war qoraal ah oo ay si wada jira ah usoo saareen ciidamada israa'iil iyo hay-adaha ammaanka ama hay-adda sardoonka ayaa lagu sheegay in ajina uu si weyn isagoo dhaawac qaba uu ku dhintay markii dambe ra-iisul wasaaraha yuhuudda waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay dileen dagaalyahano kale xamaas naftigooda waxay sheegeen inay dileen askar kale oo u dhalatay ama askar ciidamada yuhuudda ka tirsan oo duulaankan qayb ka ahaa haddaba maalmihii lasoo dhaafay ama tan iyo bilowgii bishaanba khaza iyo arinteedu waxay ahayd hadalhaynta ugu weyn ee warbaahinta caalamka iyo gabadfulada ay ka geysanayaan yuhuudda oo ahaa kuwo aada isu soo taraya markaan waxaan xubinteena wax ka bar wadamada caalamka toddobaadkan aan kaga hadlaynaa magaalada khaza iyo waayaheeda And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta wax ka bara wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan warbaahinta kulmiya ee magaalada muqdisho toddobaadkan xubinteenana waxay ku saabsan tahay waayaha marinka khaza ee dhulka falastiin khaza oo sidoo kale loo yaqaano marinka khaza waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ama waa magaalada ugu weyn dhulka reer falastiin waana magaalo saaran badda mediteraneanka magaaladan oo sidoo kale hadda loo aqoonsan yahay xabsiga dusha ka furan ee ugu weyn dunida waxaa ku nool malaayin ruux waxaana ay ku fadhisaa masaafo dhan afartan iyo laba kilomitir oo laba jibaaran sababta loo yidhi waa xabsiga dusha ka furan ee ugu weyn dunida waa go'doominta magaaladan ay yuhuudu dhinac walba ay kaga hayso muddada dheer magaaladan waxaa u furan hal marin oo kaliya oo ah rafax oo dhanka masar xiga kaas oo markii la doonana la xiro markii doonana la furo taariikh ahaan magaaladan oo la degay qarnigii shan iyo tobnaad sida la aaminsan yahay waxaa soo maray nidaamyo iyo xukunno kala duwan waxaana ka mid a ah masaaridii hore boqortooyooyinkii cusmaaniyiinta ridwan iyo romaanka taarikhyahanadu waxay sheegeen in qasala deganaa ama ay jirtay muddo haatan laga joogo shan kun oo sano taas oo ka dhigaysa inay ka mid tahay magaalooyinka adduunka ugu faca weyn qase waxaa soo maray dhacdooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin duulaankii maangooliyiinta daadad magaaladani burburiyey ayax mar ku habsaday iyo dhacdooyin kale oo murugale ah eh. degmo la yidhaahdo qasa waxaa lagu dhawaaqay ama la aasaasay sanadku markuu ahaa ingiriiska ayaa qabsaday magaaladan dagaalkii koowaad ee adduunka waxaana qayb ka noqotay markii dambe dhulkii uu sida qasabka ah ugu wareejiyay yuhuudda wax soo saarka beeraha ayaa ah kan ugu weyn dhaqaalaha reer qasa hase ahaatee waayahan hoos ayay u dhacday sababtuna waa cunaqbataynta iyo go'doominta sanadaha badan yuhuuddu ay ku hayso seer barar ayaa aad uga jira qiimaha cunnada suuqyada magaalada qasa tan io sannadkii labada kun iyo lixdii magaaladan waxaa maamulayay ururka xamaas kadib markii ay ka saareen maamulka dowladda falastiin oo hadda degan ama ku shaqeeya daanta galbeed magaaladan oo laba dhinac ah waxaa ka jira maamul gobol mid dowlad hoose iyo xukuumad ururka xamaas uu leeyahay yuhuudda oo dhawr mar weerartay marinka khaza markan ku dhowaad toban kun oo qof ayay ku dishay waxaana dhaawacyadu ay ka badan yihiin labaatan kun oo kale wararkeeni wax kabar wadamada caalamkana todobaadkan waa naga intaas waa hagaag xubintan lamidna toddobaadka dambe maanta oo kale ayaa dhegeysan doontaan hadii aan la idmo faransiiska magaalada baariis ayaan eegeynaa ciidamada booliska ee la dagaalanka waxaa argagixisada loogu yeero ayaa toogasho ku dilay haweeney la sheegay inay u hanjabaysay dad wadada marayay koonfurta magaalada baariis oo weerar qaaday ilo booliska ah ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamadu ay soo fargeliyeen markii ay maqleen in haweeney dadka u hanjabaysa joogto goobta tareenada laga raaco ee bartamaha magaalada halkaasoo dadku ay soo wargeliyeen haweeneydan ayaa la sheegay inay xijaabneyd waxaana sidoo kale la sheegay inay ku dhawaaqaysay ama ay ku hanjabayseen isqarxin doonto markii ay diiday inay u hoggaansanto awaamirta booliska ayay rasaas ku fuleen ayaa wararkan lagu sheegay haweeneydana ayaa la sheegay in la maqlay iyadoo ku qaylinaysa kalmadda allahu akbar ama ilaahayaa weyn waxaa la sheegay inay aada hadda markii dhaawac culus uu soo gaaray kadibna ay u dhimatay hase haatee deegaanka ayaa hadda xaaladdu icaado kusoo noqotay ciidamada boolisku waxay sheegeen caloosha xabadda kaga dhufteen dadadan waxay kusoo beegaysaa iyadoo sare usii kacayso hiisada ka taagan faransiiska ee uu sababay dagaalka yuhuudda iyo xorarka xamaas oo dhexeeya horaantii bishan nin macalin ahaa ayaa lagu dilay iskuul ku yaala waqooyiga faransiiska laba qofna waa lagu dhaawacay oo dhaawac halis ah ayaa soo gaaray weerarkaasna waxaa la sheegay inuu geystay qof ku qeylinayay kelmadda allahu akbar dhacdo kale faransiiska waxauu sidoo kale sare u qaaday amardacadaas kadib faransiisku kor ayuu qaaday heerka feejignaanta amniga iyo ka hortaga weerar noocan oo kale ah dhanka kale magaalada baaris waxaa sidoo kale ruuxay baa laleeyahay dhacdooyin badan oo nacaybka dhanka maalmihii lasoo dhaafay ah. waxaa la sheegay inay aad u taagan tahay arinta wadooyinkuna ammaankooda aada loo ilaalinayo maadaama eh, dowladda faransiisku ay inta badan iyadu soo saarto sida ay sheegtay eh, eh, ama go-aano ka dhana islaamka islaam nacaybna lagu yaqaano ilaa lixdan qof oo kale ayaa la sheegay in dowladdu ay xirtay toddobaadii lasoo dhaafay kuwaasoo lagu toonsan yahay inay abaabulayeen weerara faransiiska ka dhaca qodobo kale ee saaxiib ee noo soo socda barnaamijka kulanka keenan ayaad dhegeysanaysaa kulmiye news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network aynu iyo salaam hagagooyin waxaa galay iyo adeer kale ayaa ka mid ahaa codka macaan fanaanada cadar axmed kaahin ayaa heestaan luuqeynaysay barnaamijkeena kulanka keenan ee heestaan qayb ka tahay heese kalea noo soo socdaad maqli doontaan markaan dhinaca xubnaha aan eegnaya waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed surow mahadsanid burhaan waa maalin talaada taariikhdan waxay ku beegan tahay koo iyo soddonka bisha oktoobar sanadkuna waa laba kun labaatan waa maalinta saddex boqoliyo afaraad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo kow iyo lixdan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo lixdii ciidamo ka tirsanaa kuwii maxkamadaha xilligaasi ka talinayay inta badan gobolada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa isbitaal ku yaala degmada bu-aale ku dilay askar maxaabiis ahaa oo ay sanadkaasi ka qabteen dagaal ka dhaca jubbada dhexe maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo tobankii xildhibaanadii kumeelgaarka ahaa ee xilligaasi shaqaynayay ayaa cod gacantaag ah ku ansixiyey maxamed cabdilaahi farmaajo oo waagaasi ra-iisul wasaare loo magacaabay maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol tobankii xanuunkii hargabka isbeyn ayaa dilay koo iyo labaatan kun oo ruux maanta oo kale sanadkii kunagaaboqolkontonilabadii maraykanka ayaa tijaabiyey boomkiisii ugu horreeyey oo ay ku jiraan walxa kiimikaal ah maanta oo kale sanadkii kunagaaboqollixdaniyosiddeedii maraykanka ayaa joojiyey duqayn uu ka waday waqooyiga dalka fidnaab maanta oo kale sanadkii kunagaaboqolsideetaniyoafartii ra raiisul wasaarihii xilligaasi ee dalka hindiya oo la odhan jiray indiraa gandi ayaa lagu toogtay magaalada delhi waxaana dilay askari ilaalo u ahaa maanta oo kale sanadkii kii diyaarad laga lahaa dalka masar oo ku burburtay badda atlantikada ayaa sababtay dhimashada in ka badan laba boqol oo ruux oo rakaab ahaa ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun kooiyo tobankii qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka adduunka ay gaartay toddoba bilyan oo ruux guud ahaanna waa igintaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantaha wariyahena ifraax axmed xuseen oo nala socodsiinaysay qaar kamida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay booliska dalka hindiya ayaa gacanta kusoo dhigay nin lala xiriirinayo inuu goobjoog ka ahaa qaraxyo ka dhacay goob ay ku jirsanaayeen dad badan oo mas-uuliyiina markhaatina oo ka ahaa oo ku taala koonfurta gobolka karaala saddex qof ayaa qaraxaasi ku dhimatay konton kalena way ku dhaawacmeen waxaana qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwa bambaanooyin ah saddex sano ka hor ayaa qaraxyadaasi ama qaraxaas oo dhacay booliska ayaa sheegay in ninkan oo lagu magacaabo dominic martin lagu xiray sharciga la dagaalanka argagixisada hore ayuu usoo sheegay ninkan inuu muuqaalo uu soo duubay uu ku sheegayo inuu goobjoog u ahaa markii qaraxyadu ay dhacayeen isagaa ka badbaaday isagii ayaa loo xiray dalka talyaanigana haweeney xaamilo ah ayaa dhaawac culusoo kasoo gaaray kadib markii uu kusoo duldhacay ey kasoo dhacay blaakoonka dabaq saddexaad oo ay hoos maraysay haweeneydan oo toddobaalaatan sano jir ah ayaa isbitaalka loola cararay waxaana la sheegay eeygu inuu madaxa uga dhacay boolisku waxa ay rumaysan yihiin in eegan oo layihahdo cody eh, uu dabaqa kasoo dhacay isagoo bisad ceersanaya eh, kadibna uu dabaqa sidaas uga soo dhacay magaaladan magaalo dalxiis weeyaan markii dambe eegii wuxuu ku dhintay eh, goobtii uu dhulku markuu soo dhacay kadib ee eh, haweeneydan xaamilada ah ayaa hadda isbitaal ku jirta waxayna ay dacweysay milkiilaha eegaasi soo dhacay iyadoo hadda booliska eega ninka iska lahaa ay soo xireen oo su-aalo weydiinayaan oo dacwadaasi loo haysto markan saaxiib yael waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaane sowma aha gedeedii gabbal ku dhac war cabdulla waxaa kaloo la yidhi intaan godob sokeeyo iyo dugsado waxaan isnaafeeya geli noolba geeriyo intay gubasho ii joogto inta guga baaruudda iyo galowgu ii yeedhi guweliba intay galangaldhii gogoshu ii taallo geelandirirka inta uu tolkay isu qurgoynaayo inta hilibka geesiga nafbaxay haadu guranayso inta ay gareexadu dhex taalgariyo lowgeyga garaadiyo intaan maan wax gocan kala gar siinaayo gondihiiyo intaan labada low goobi nabadooda inta ay gafuurduubta duubta xumigayiga ii joogto intay guluf dhex dhigayaan dadaan eedi kala gaarin dabku markuu gamaaraba intay gaas ku qabanayso gawaan iyo intay laba qabiil goof ku durirayso inta uu galaa yuuska iyo gebi ahaan ciidda gunnimadu intay geedka iyo guriga ii taallo anigiiyo ninkii ila gudbool gaabsan kari mayno galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye gacmaha isqabsada oo isu wada gargaaro mahmahbay guntee tahay geela waraf ma lagu dayay aryabislo waxaad ka tagtay galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye cabdullah waxaad ka tagtay gaashaandhigow idin garab galle war waxaa kaloo la yidhi go'doon weeye eryada godkii ay galaan ku dumi geedkii ay koraan ku guba hawaarijana gurbiya ugogoyoy geblada hawgogoyoy geblada geshkayna ugu shaqaado war kalemaanay war ma haysiina wasiirka arrimaha gudaha war mujaahidkii maxamed kaahin miyaa war ka soo baxay goosh cadantagahayaa miyuu yidhi war wasiir maxamed kaahin markii doorashooyinka dowladaha hoose ay raaciyeen isagoo burco jooga wuxuu yidhi eh. dadka asalkoodu ka soo jeedo galmudug iyo hirshabeelle eh. somalilan wax xil ah kama qaban karaan shaqana kuma leh warbow wasiirka arrimaha gudaha maamulka khaatuma state eh. inay hadda yihiin ma loo sheegay waree dhacaya weligiinba waxaan meeshaba olin waa ka hadli jirteene wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi wuxuu yidhi war wasaaraddii arrimaha gudaho shacabkii deganaan laga bixinayaan arkaye ma isagaa amar ku bixiyey warbow hantida qaran ha la banneeyaa la yidhi hadda hotel jibaba waa laga guurahayaa waar hutel curuba waxba kama noola oo adigu hutel shabeelle miyaad aragtay oo xataa shirgol in laga bax miyaa kuwa masaadik joon baa ku laabtay war waa falantiin waana fududihin waxna laydinma sheegi karee wasiirku wuxuu yidhi khawaarij waa looga adkaada dagaaladii ka socday hirshabeelle iyo galmudug ow hadda shalay mise maanta waa looga adkaan doonaa miyuu yidhi war meela yaryaray ku soo hareene nimanka in laga adkaa doona miyaa shaki idinkaga jiraa dee waaba laga adkaada buu ku yidhi war war dambe idiin sheegin maayo mar dambana idinla sheekaysan maayee doorashada ha loo diyaargaroow buu yidhi wasiirku dalku waa xore warbow doorashada haddii la gaaro hadda iyuu codaynahaya war faysal cali waraabe wuxuu yidhi fiqyaadda ka hor xasan uuntuu ballanka uga buxuu farmaajo u codeeyey raacdana waa la ogaa marka waxaan u malaynayaa fiqimar dambe ciduusan aqoon inuusan codka siin doonin waa arda iminkuwa firdhiye u codeeyey war faysal berigow sidaa dhahaya nin maqlayo wuxuu yidhi fiqi iyo firdhiye faysalow ku dila adigaa fahmine waar walla weynay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warbasin hadda saasay yidhaahdeen ayaa gar leh war bashiiro war mahaysidamadaxweyne deni doorashadu waa dhacaysaabu yidhi waana qof cod cid lagala tashanayo cid laga ma jirtu ma waa la tahay xoog inaan dad lagu maamulayn denima loo sheegay oo hadda niman yahow denimiyaa dadaalayo qorashadii ku degdega denimiyaa dadaalayo qorashadii ku degdega warwarkaa naga dhexgelinina mucaaradkii la baxay badbaadada buntland warbauma badbaado qaran bay koobiyeyna hayaan war deniba madaxweyne farmaajo koobiyey war weligiin kalemaanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan tihiine mucaaradku waxay dhaheen doorasho aan sidii hore lagu qabanoo aan heshiis lagu ahayn ma aqbalayno wixii ka yimaadna madaxweynaha mas qaadaya hadalkiisii ugu dambeeyana muddo kororsi sharcidarrahu ku caddaystay bay yidhaahdeen war kalemaanay war ma haysaane ra'iisul wasaare xamse wuxuu yidhi waa la dilay waa la qabtay waa fakaday miyuu yidhi waa nimkaannu soo noolaanaynaa miyuu ku celiyey war nafaan ku afuufnay miyuu yidhi mayee hurdadyaa laga kacou yidhi warba war sida baniaadankan noolaana miyuu yidhi maskaxdaan fayoobayn siyaasad canta tabaha ka soo baxda miyuu yidhi dhibaatada khawaariijta wadaadkaan ka hadli karin masaajidka ha miyuu yidhi war waad falantihiina wasaaruhu wuxuu yidhi labada xisbi sababtaan u soo jeedinaa waxay tahay inaan soomaalida wax isugu darno haddii kale qabiil walba xisbi buu furanayaa aakhirkana waad ogtihiinoo ninyo boorsadiisi iyo xisbi bay noqonayaan wax la aqbali karana maaha marka soomaalidu labada xisbi ha ku shirkoodu ha iskugu tagto oo puntland baaba sideed isku afgaran lo ay ku yaraadeen ma soomaaliyaa laba xisbi la deeqsii karaa walba hadda waxma wada lahan miyaa waa ra'iisul wasaaruhu dadka federaalka kala fogeeye waa laysku soo dhowaynayaa buu yidhi aryaadhaha samageey cabdulana wuxuu yidhi dadka dadka qaar waxay qabaan qandha la yidhaahdo how daartaankuu jiro waa duma dib u sii deegayn daartaankuu jiro waa duma dib u sii deegayn cabdulla waxaa kaloo hore loo yidhi ama lay dooray ama daadku iqaad dufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye caryandaadku kula tegin war kalamaanee waxaa la yidhi sida ruux jacayl duubay ama uu dareengalay gurcashada la kowsaday hadba gaar u joogsaday intaan labada geesdayay gowsaha isdhaafsaday hadba cara iskala guray googoostay keligey gogashii ka sara kacay sida geel nin laga dhacay ama gaado weyn helay hadba ciil la geylamay intaan guul u faashaday hadba goob ka daydayey mar haddii nasiib gabay hoos ku soo gunaanaday intaan soo gardaadiyey oon u soo dadaal galay haddii gunnimo laybaday gobonnimo ka wada tegay inkastoon u tacab galay dadkii aan gargaarsaday mar hadduu ay wada gabay eh. gacalnimadii daadiyey eh. wakhti igu gabbood falay eh. mar hadduu gaddaa qoray intaan hadal ka gaabsaday guuldarada waajahay ningartayda gartayda duudsiiyey haddii aan guddoonsaday gacantayda eersaday aryaadhaha abiy axmed badi ou raadihayo horta ma la siiya aryaadhaha madaxweynihii waa ka baxay ma soo laabtay meel ixtiraafay waxa la waayey gelow ninkii walambawduda war waxaa layidhi reerkii kaa dulguuriya dariskii wax kugu tara markay dani ku haysaan dadka kala ogaata war madaxweyne deni wuxuu yidhi baa la yidhi dimuquraadi baan ahay darka iyo wadaantana sidaan anigu doonaan u dadaabaxiraya waa xaqiiq in dimuqraadiyad lagu doortay beentiisna maahan aryaadaha wixii la idin weydiiyaba idinkoon ka jawaab inaad meelo kale ku meeraysatiin dagaalkii shabaab xog u qabooba war hadda ma joogsada mase waa qayooday yaa adaan wax ku weydiiyahaygu soo celin su'aasha waar laascaanood uma soconna ilaahay somalilan doorasha ka dhacdo bow dagaalkii ruushka iyo yukrein xagguu marahayaa bashiirow mar goortii yukrein dagaalkeedu socday baad seexato bariga dhexe in laysku rogmadayba ma ogin war waxaa la yidhi israa'iil ciidankeeda lugtu markay qase soo galeen kabtaydii maaragtaa ku dhacday xaanna soo geliyana waa dheheen waa ka baxaynaa una soo noqon maynayna dheheen balaayaana godod nooga soo baxday dheheen aryaadhaha war ma haysiine ra'iisul wasaarihii hore yuhuudda yuhuud baraag wuxuu yidhi israa'iil saddex jooray dowlad naqatay mid kastana siyeetan sane ay gaartay waana burburtay sababtay ku burburaysana iyadaa gacanteera ku keensahaysa haddana hee siyeetankii shan sanaaba noo nooga dhiman kaliya tusaalahan ku burburaynana waa muuqdaa midda hadda taaganna kamaba soo kaba karno mugaxaad rabteen idinku eyakyaaba quustoo saas ku dhahaayeen war cabdulla midka hadda ra'iisul wasaaraha israa'iilka ah yahuud binta yaahu waadigii dhihi jiray kii horena yuhuud baraagaa la yidhaa miyaa tiri yaahu waxa dhammuba waa yuhuud yuhuud yuhuuduna yuhuud waxba kuuma dhaanto war cabdulla waxaa kaloo iska ilowday waxa yuhuuddu yoon gashow yatiin uu lahayso yaa yaaqaan waar walla weynay anigu waa yaabanahaye magaalada waxa laga soo qabtay dhalinyaro badan oo shabaab taageerayey qaar baana dowladda u shaqeeya baa la yidhi booliskii xitaa way yaabeen nabadsugudduna kuwii hore waa waatee sheegtay dee iminka waaba yaabsannahay ama guryaha noogu soo geli doontaan warba waxaan maqli jiray dabbaa hoos ka nool weli aan cidina damin karin war mar horaa dadkan waxaa loo sheegay nin bashaar haqaatiyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wou shan togayahay shaki male inay laba shabaab wada shaqeeya qaryadha waxaa kaloo la yidhi eh. shantiisaane shiirkowdayo eh. diloo kaala shuubaashida eh. shantisaanay shiirkowdayo diloo kaala shuubaashida war cabdulla waxaan kaloo kaa maqli jiray sharwada shida dhaafi maa wuxuushiinsaana waa war waxaa la yidhi xarag cawo ninkii xiraa fure dadka meesha ku jiro muhdiga hadii la garan waayo dadkii keenay ha la raadiyo waar warkiioo kooban shargudban xubintii kalamaan ay dhegeysateen barnaamijkeena kulanka keenin ayayna u dambeysaa oona mahadnaqayaa saaxiibada gala qayb qaatay barnaamijka tabandiyaalin iyo farsamo iyo dadkana dhegeysanayaba hees ay ku luuqeeyaan ilaahay wada naxariistay axmed naaji sacdi faadumo qaasin holweyle oo idey idey iyo kude maayaliraaaa

wadaa inteed iiga ordheeda